bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol labaatan iyo labow wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay qismigii shanaad mucaamalaad kitaabu nikaax baynu ku jirnay alkhiyaaru fi nikaax baynu maray markaa raqamka labaad baynu joognay alqarad alixsaar algarar waxaa weeye ka an yatasawaja muslimatan ninkan wuxuu u guursaday gabarta inay muslimo tahay fatadaru kitaabiyatan qofaan muslim ahayn bay noqotay taasi waa qarar qofkii oo qofkii lagu kadiyey waxay ahayd loo qariyey waxayna ahaynna loogu sheegay waxay ahayd baa loo qariyey waxayna ahayn baa loogu sheegay magaceeda qarar baa la yihaa kaa yatasawaja muslimatan inuu guursado fatadhar ay muuqata kitaabiyatan aw amase xuratan inay xur tahay buu u guursaday oo loogu sheegay fatadharu amatan addoon bay noqotay aw saxiixatan inay caafimaad qabto u guursaday fatadharu mariidatan qof jiran bay noqotay cudurkeedu cawaarin waa indhaladahay oo indhaha ah laga hayaa aw carajin naafay noqotay intaa daliilkeedii liqowli cumar si cumar hadalkiisii baa u daliila radia allaahu canhu eebbe cumar xaggiisa raalliha ah ka noqde ayuma mra-an naagtii gura bihaa lagu kadiya rajulu nin falahaa waxay leedahay maharuhaa maharkeedii bay leedahay bima bisababima kii sababtii bay ku mahar leedahay u asaaba ninka ka gaaray minha xaggeeda wa sadaaqu rajuli ninka maharkii u dhiibay calaa man qof korkiisu ahaaday garahu qofkan ku kadiya u qariyo saddex alcsaab waxbeelid wey ninkiibaa faqiiro wax beelay bidafci sadaa meherkii dhiibidiisii ayuu ninkii ka faqiiray alxaal meherkaa laba marka hore u qeybsamaya xaal iyo mu-ajal mahal waa dayn oo kolkii horeba layskama rabin midna waa xal lagaa raba heshiiskii iyo nikaaxii wuxuu ku dhacay hore inuu ka dhiibo waa waayey khiyaar baa sugnaanay alcsaaru cayroobid waay bidafci sadaaq meherkii dhiibidiisiibuu ninkii ka cayroobay meherkii alxaal hadda layska rabay faman acsara ninkii faqiira wax beela bidafci sadaaqi imra-atihi naagtiisa meherkeeda maharkaas dhiibidiisa alxaal waana meherkii hadda layska rabay lalmu-ajal kii daynimo loogu heshiiyey maaha fa ina limra-atihi naagtuu qaba waxay leedahay alxaqa xaq bay leedahay fi lfaskhi nikaaxii faskhidiisii bay xaqu leedahay waana qabla dukuul intaan noo galmoonin bihaa iyada amaa in kaana xisaarkii hadduu yahay goortuu ninka waxbeelay waxaa weye bacda dukhuul hadday labadoodii kulmeen ka gadaal amaa in kaana hadduu yahay bacda dukhuul dukhuulka gadaal hadduu yahay falaa xaqa lahaa xaq male fi lfaskhi inay meheru fasakhataa male bal yamli lcaqdu nikaaxii waa fulaayaa wayasbutu sadaq meherkiina waa sugnaanayaa fii dimatihi dimati zawji ninka luquntuusuu ku sugnaanaya walaysa lahaa uma sugnaanin naagtii man-u nafsiha nafteeda reebideeda minhu min asawji ay nafteeda u diido abadan weligeedii allayd afar alcisaaru binnafaqa tii hore nikaaxi meherkii bay ahay midaan waxaa weeye masruufkii biilkii ayay ninkii weyday naagta hadday ninkii ka weydo biilkeedii iyo nafaqadeedii iyadana khiyaar bay yeelanaysaa alicsaaru faqiirid wey binafaqa biilkii buu ninkii ka faqiiray faman axsara ninka faqiira binafaqati zawjatihi naagta uu qaba biilkeedii ka faqiira intadaratu naagtii ninkii waxay sugi ma stataacad intii iyada ay kartay sugi karto oo min alwaqtia intii ay sugi kartay sugi marka sugideedii hadday dhammaato uma ka gadaan lahaa waxay leedahay alxaqa xaq bay leedahay fii fasli nikaaxiya nikaaxyadii inay fasakday u xaq leedahay minhu ay ninkii ka fasakato biwaasitati alqadaa asharci diinta iyo dad yaqaanay u tegaysaa iyadaa iska samaynaysaa ma aha waa inay xukun islaami ah tagto dad diinta yaqaanay tagto dadka inay markaa masaladii warsato markii loo jawaabo kadib markaasay fasakha markhaati iyo taariikh inta loo sameeyo ay fasakhanaysaa alicsaaru faqiirid waya binafaqa biilkii laga faqiiro faman acsara qofka faqiira binafaqati sawjatihi naagtiisa nafaqadeedii ka faqiira intadaratu naagtii ninkii waxay u koranaysaa mastadaacad intii iyadu ay koran karto oo min alwaqti abay sugi fuqahada qaarkood afar maalmood saddex maalmood ayay ku sheegeen suma ka gadaal lahaa waxay leedahay alxaq xaq bay leedahay fii faskhi nikaaxiha iyada nikaaxeeda fasakhidiisa gudaheeda ay minhu ninkii ka fasakdo biwasitati alqadaa xukun waa inay tagtaa asharciyi ee diinta waafaqsan qaala waxaa yihi bihaadaa warka asaxaabatu asaxaabtii rasuulkaa sidaa tiri ka abii hurayra sidaasuu qabaa wa cumar sidaasuu qabaa wa cali sidaasuu qabaa radia allaahu eebaweynaha raalli noqdo canhum xaggooda wataabicuun asxaabta raggii ku xigay ee asxaabta wax ka bartayna sidaasay qabaan kalxasan xasanulbisri wey wa cumar ibni cabdilcasiis wey wa rabiicata wa maalik iyaguna siday qabaan raximahumullah ilaaha u naxariisto ajmaciin asxaabiya taabiciina shan sababka shanaad ee khiyaarka sugaya waxaa ninkii oo la waayo wey idaa qaaba zawju ninka naagta hadduu ka maqnaado walam yucraf asaan la garanayn makaanu kaybatihi ninka meesha uu ku maqan yahay aan la garanaynin walam yatruk uusan ugana tegin lisawjatihi naagta uu qabo nafaqatan bil ugama tegin walam yuusi mana dardaarmin axaddan qofna biinfaaqi masruufin calayha naagti korkeedii la masruufo walam yaqum kumana qumin hayruhu isaga maahee nin kale binafaqatiha naagtii masruufideeda walam yakun mana ahaanin lahan ladayha naagta agteeda ma xoola ma qabto ay tunfiquhu ku nafaqaysa xoolihii calaa nafsiha nafteeda korkeeda ay ku nafaqayso huma ka gadaal ay tarjicu laabato bihi waxay nafteeda ku nafaqaysay calaa sawjiha ninka korkiisa ay hadhow ugu noqoto sidaas arrinta markay noqoto fa ina laha waxay naagti leedahay alxaq xaq bay leedahay fii faski nikaaxiha iyada nikaaxeeda fasakhidiisa biwaasitati alqaadi waa inay u tagto qaadi asharciyi ee diinta waafaqsanaa nidaam haw kolka hore sida yeelaysaa maxay ka bilaabi fatarfa-u waxay kor yeeli amraha dhibaatada haysata ilayhi ila alqaadi qaadligay u kor yeeli fayaciduhaa qaadligiibaa wacdinaya wayuwasiiha wuxuu u dardaarmaya bisabri dulqaad fain abad hadday diidoy allahay alla tira kataba alqaadi qaadigii wuxuu dhigayaa maxdaran arrinta dhacdaya siday tahay ayuu warqad qorayaa biwaasitati shuhuudin markhaatina waa u yeerayaa yacrifuunaha markhaatihu waa inay naagta fasakhanaysa yaqaanaan wa yacrifuuna sawjaha ninkeediina waa inay yaqaanaan yashhaduuna markhaatigii waa marag furaayaanu calaa kaybatihi naagta ninkeedii inuu maqan yahay ay ku marag furayiin wa icsaariha waxba inayan haysan uma ka gadaan yajri lfasqu fasakiibaa dareersanaya baynahumaa dhexdooda wayuctabaru waxaa loo tixgelinayaa hada alfasqu fasaqaas dalqatan rajciya inuu dalqad rajca yahay kolka inuu dalqad rajca yahay macnaheedii waxaa wey fain cada zawju ninkii la waayey hadduu soo laabtoo yimaad fii muddati alcida ciddadii oon dhammaanin gudaheeda hadduu yimaad caadad waa noqonaysaa ilayhi isaga laakiin haddii muddadii ay dhammaato isagoo sidii u maqan kolkaa naagtii waa u dhammaatay sababkaana sababkii shanaad ee khiyaarka sugaayey idaa qaaba zawju ninka hadduu maqnaado oo walam yucraf aan la garanaynin makaanu kaybatihi meesha uu ku maqan yahay oo walam yatruk usan ninkii ka tegin lisawjatihi naagta uu qabo nafaqatan masruuf uga tegin walam yuusi uusan dardaarmin axadan qofna birifaaqi nafaqayn calayhaa naagta korkoodii la nafaqeeyo walam yaqum khayruhu kayrkiina uusan qumin binafaqatiha naagta nafaqaynteeda walam yakun uusan ahaanin ladayhaa agteeda maa xoolo ay tunfiquhu ku masruufto calaa nafsiha nafteedii korkeeda uma ka gadaal ay tarjicu noqoto bihi maalkii calaa sawjiha iyada ninkeeda korkiisa ay hadhow ugu noqoto oy iigu tira fa ina allaha waxay leedahay alxaqa jid bay leedahay fii faskhi nikaaxiha naagta nikaaxeeda inay fasakhdo ayay jid u leedahay biwasitati alqaadi qaadi baa maamulaya asharciyi waafaqsanaa diintahu oo runta aha fa tarfacu waxay u koryeeli amraha iyada taladeeda ilayhi qaadiga fan yucriduhaa waa wacdinaya wayuwasiiha wuxuu u dardaarmaya bisabri dulqaad fain abad hadday diido kataba alqaadi qaadigii wuxuu dhigayaa maxdaran warqad buu qoraya biwaasitati shuhuud markhaatiyaal waasitadood yacrifuunaha iyada yaqaan wayacrifuuna sawjaha ninkeeda yaqaan yashhaduuna marag furaan calaa kaybatihi ninkii maqnaantiisii korkeeda waysaariha inayan waxaysan uma ka gadaan laa yajri lfasku fasakha dareersanaya baynahumaa labadaa dhexdooda wayuctabar waxaa loo tixgelinayaa hada alfasku fasakhaasi dalqatan furid rajciyatan laysku noqon kara kadib oo fa in caada hadduu soo noqdo azawju ninkii fii muddati alcidda ciddada intay ku jirtay gudaheeda hadduu yimaad caadad naagtii waa noqon ilayhi ninkii bay u noqonaysaa kayfiyatu kitaabati lmucdar labadaa qof ee la kala fasakhayo sida warkooda loo qori lahaa ma legaysa sidii kayfiyatu kitaabati lmuxdari warqadii la qorayee fasakha qorideeda habkeedii waa kana bacda albasmala eebbaweyne magiciisii ka gadaal iyo alxamdulilah eebbaweyne mahadintiisii ka gadaal tacaalaa korhay iyo wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa rasuulilah eebbaweyne rasuulkiisii korkiisii ahaato sala allahu calayhi wasalama intaa kadib laqad xadara waxaa yimid maa ninkii leeyahay shiikaaha ladaynaa agtanada ashaahidaani laba markhaati baa timid waana fulaanun wa fulaanun labada ii timid hebel iyo hebel wey wahumaa labadubana miman dad bay ka mid yihiin ay tajuusu bannaan tahay shahaadatuhumaa marag furidooda ay bannaan tahay sababkuna waa licadaalatihimaa waa laba caadil oo dembi waaweyn oo kabiiraha aanan gelin sagiirana aanan daa'imin bicadaalatihima iyaga cadaaladoodii wey wa kamaali rusdihima iyaga rashiidnimadoodiibaa kaamila iyaga oy sidaa yihiin wa shahiida waxay labadoodii qireen daa'icayn iyagoo khiyaarkooda leh oo cid qasabtay ayaan jirin wa shahiida waxay qireen daa'icayn iyagoo labadooda laba khiyaar la yihiin shahaadatan bay qireen ayaan laa yabqiyaani jarinaynin bihaa shahaadada hayra wajihi eebba weyne foolkii maaxee wax kale ayaan ku jarinaynin tacaalaa korahaye shahida labadii markhaati waxay qireen biannahumaa labada shaahid inay yacrifaani yaqaanaan kullan mid la arko min fulaan ninka laga fasakhanayaa wa fulaana gabadha fasakhanaysaa macrifatan aqoon bay yaqaanaan saxiixatan caafimaad qabto sharciyatan diinta waafaqsan wayashhadaani waxay labadoodii qiraayaan calaa annahumaa in labadan qof korkeeda ay yihiin fulaan iyo wa fulaan labadoodii fulaan oo ninkiia wa fulaanatoo naagtia inay sawjaani laba isqabtay yihiin mutanaakixaani ismehersatay binikaaxin bay isku mehersadeen sharciyin diinta waafaqsan saxiixin caafimaad qaba tama wuu dhammaystirmay macahu nikaaxa ismiciisa addukuulgelin waa aqalgaleen iyo waalkhalwa iscidlaysi ay labadooda iscidlaysteen markay labadoodii aqalgaleen isna islayseen kadib ayaa suma ka gadaal qaada ninkii baa maqnaaday canhaa naagtii xaggeeduu ka maqnaaday muddatan inbuu ka maqnaa tasiidu ka badan calaa kada muddadii buu sheegaya uu ninkaa naagtii ka maqnaa muddo intaa la-eg buu ka maqnaa wa tarakahaa naagtii buu ka tegey bilaa nafaqa masruuf la aanti ayuu ka tegey walaa kiswatin dhar la aanti ayuu ka tegey walaa taraka mana uusan tegin cindahaa naagta agteeda maa xoole ugama tegin ay tunfiquhu ku masruufto calaa nafsiha nafteeda korkeeda fii xaali kaybatihi ninka maqnaantiisa xaaladeeda gudaheedii walaa mutabarican wax samafala ayaana ma jiro oo lama hayo bilinfaaqi nafaqayn calayha korkeedii la nafaqeeyo bixaali kaybatihi ninka maqnaantiisa maqnaanta xaaladeeda gudaheeda wax samafala oo nafaqeeyaa lama hayo hadduu maqnaa walaa arsala ninkii ma dirin lahaa naagti shay-an wax masruufa uma soo dirin wafawa sala uu masruuf soo gaaray ilayhaa iyada taana ma dhicin walaa maala xolo ma jiraan laha naagtu xolo male ay tunfiquhu ku masruufto calaa nafsiha nafteeda korkeeda oo watarjicu ay kadib noqoto bihii waxay isku nafaqaysay calayhi ninka korkiisa wahiya naagtuna muqiimatun waa naag nagi calaa taacatihi ninka daacadiisii korkeeda bilmakaan meel bay joogta aladii makaankii u tarakaha ninka uga tegay naagta fiihi makaanka gudihiisii wa mutadariratun waa naag dhiban bifaskhi nikaaxiya nikaaxeeda fasakhidiisii bay u dhib qabtaa ay minhu ninkaas ka fasakhato yaclamaani labadii makhaati waa og daalika arrinkaas la sheegay ee la qoray bay og yihiin wayashhadaani waana marag furayaano bihi arrinkaas bay ku marag furayaan mas-uulayni iyagoo laba la weydiinayaa canhu arrinka hadan beri qiyaamo bayna yadayillah eebbaweyne horti taala korahay intaa markii la dhigay sumaka gadaal taqadamati zawjatu naagtii baa joogsatay almadkuuratu hore magaceeda loo soo sheegay fulaanatu ahayd faxalafad way dhaaratay naagtii bilaahi eebba weynay ku dhaaratay alihi alcadiim ee weynaa aladii eebba uusan laa ilaaha mid kar lagu caabudo hayruhu isaga kayrkiiba ahayd ayay yamiinan ku dhaaratay dhaar sharciyan diinta waafaqsan waxayna ku dhaaratay calaa ana sawjaha iyada ninkeeda korkiisa almadkuur ee lasoo sheego fulaanana qad qaaba inuu ninkan maqnaa canhaa naagta xaggeeda uu ka maqnaa muddata kada mudda intaas dhan watarakaha uuna ka tegay bilaa nafaqatin masruuf la-aan walaa kiswatin marasho la-aan walam yatruk uusan ugana tegin cindahaa agteeda maa xoolo ay tunfiquhu ku masruufto calaa nafsiha nafteeda korkeeda bixaali kaybatihi ninka maqnaantiisa xaaladeeda gudaheeda walaa mutabarri mid samafalayaa ma jiro biinfaaqi nafaqay calayha korkeeda la nafaqeeyo walaa arsala ninka maqan ma soo dirin lahaa naagta shayan wax uma soo dirin qofa wasala uu soo gaaray ilayhaa iyada walaa maala xola ma jiraan lahaa iyada ay leedaho tunfiquhu ay ku nafaqayso calaa nafsiha nafteeda korkeed aw watarjicu ula laabato bihi maalka calayhi ninka korkiisiiw wa ana man dad shahida lahaa iyada u marag furay bidaalika arrinkaa ugu marag furay saadiqun run buu sheegayaa fii shahaadatihi maragga wuu furay iyada run bay markhaatigeedana run buu sheegayaa wa annahaa naagta fallaaga ma ahayn muqiimatun waxay ku nagayn calaa taacatihi ninka taacadiisii korkeedii mutadarira waa dhib qabtay bifasxi nikaaxiha nikaaxeedii fasakidiisa ay minhu ninkii ka fasakhiday wa binaa-an anoo ku dhisaya calaa daalika arrinkaa lasoo xusay korkiisa faqad ajabnaaha waxaa naagtii u jawaabnay ilaa su-aaliha su-aasheedii ay weydiisatay in fasakh u bannaan yahay iyo in kalow bifaskhi nikaaxiya nikaaxeedii inay fasakhato ay su-aalatay ayaan u jawaabnay lima liajlima kii dartii qaama qumay min albayina markhaatigii lasoo sheegaya wa jarayaani dhaartii dareersatay almashruuxi la caddeeyey taclaahu warkaan qoran hortiisa faqaalat waxay naagtii tidhi bisariixi lafdi erey cad fasaktu waa fasakhay bay tihi nikaaxi aniga guurkaygii min cismati zawji ninkayga cismadii ayaan ka fasakday fulaana fa kaana daalika fasakha wuxuu noqonayaa bimathaabati dalqatin dalqad buu la darajo noqonayaa waxidati mida rajciyatin laysku noqon karo infasakha u fasakhmay bihaa dalqadii nikaacaha nikaaceedii min sawjiha almadkuur ninka ay ka fasakhatay wadaalika wakhtigaana bitaariikhi kada taariikhdii baa la dhigay kolka habkiina saasaa loo dhigaya lix sababka lixaad ee khiyaarka sugaaya alcitqu xudoobidu wey bacda ariqi addoonnimo gadaashadu hadday labadoodii isqabeen bay naagtii xurowday ninkiina ma xuroobin khiyaar bay yeelanaysa alcitqu xuroobid wey bacda riqi addoonnimo ka gadaay idaa kaanati zawjatu naagta la qaba hadday ahay amatan addoon taxta cabdin nin addoon ana uu qabay laba addoon baa isqabtay uma ka gadaan gadaad cataqad iyadiibaa xurowday fa ina allaha waxay naagtii leedahay alkhiyaar doorqaadashay leedahay fii faskhi nikaaciha naagta nikaacyada fasakhidiisa gudihiisa min zawjiha ninkeedii ay ka fasakhato ninkii alcabdi ee addoonka aha bishardi an laa tumakinahu inayan isu dhiibin min nafsiha nafteedii ayan u dhiibin bacda cilmiha hadday ogaatay ka gadaal bixuriyati nafsiha nafteeda inay xorowday markay ogaatay ka gadaal idayan isu dhiibin wey ee fa in makanathu hadday ninkii nafteeda u dhiibto bacda alcilmi hadday ogaatay ka gadaal falaa xaqa laha naagti xaq male fi lfaski inay fasakhataa xaq u male daliilkiina liqowli caaisha caaisha hadalkeediiba u daliil radia allaahu eebbaweynaha raalli noqdo canha umuna caaisha xaggeeda fii riwaayati muslim imaamu muslim riwaayadiisii gudaheeday ku warisay waxay tihi ina bariira gabarta bariira la oran jiray baactaqad xurowday wa kaana sawjuha ninkeediina cabdan addoon buu ahaa mugiis baa la oran jiray goortay xurowdayna fakhayaraha waxaa doorgeliyey rasuulullah eeba weyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama ayaa doorgeliyey walow kaana hadduu ninku ahaan lahaa xuran markii hore lam yukhayira nabiga ma doorgeliyo lixdaana waxaa ku dhammaatay asbaabta markii la isguursada kadib dhalin karta in labada qof asbaabta kay ku timaada maahee ka kale oo khiyaar yeelan karo kadib waxaynu bilownay naagta ninka xuquuq bay ku leedahay ninkuna naagta xuquuq buu ku leeyahay kolka alxuquuq bayna zawjayn labada isqabta xaqay isku leeyihiin dhegeysta oo marka hore naagta la qabo ninkeeda xuquuqda ay ku leedahay alxuquuqu zawjiya xaqii labada isqabta ay isku lahaayeen marka hore kow xuquuqu zawja naagta xaqeeda calaa zawjiha ninkeeda korkiisa ay ku leedahay yajibu waxaa waajiba lizawjati naagta la qaba u waajiba calaa zawjiha ninkeeda korkiisana ugu waajiba xuquuqun xaqaqiyaal mid keliyata maaha xaqyaal kahiiratan fara badan habatad sugnaatay xuquuqdii lahaa naagtii u sugnaatay biqowliillaah eebba weyne hadalkii bay ugu sugnaatay tacaalaa eebba korhaye uu yidhi walahunna haweenku waxay leeyihiin mithlu ladii shay mid lamida calayhina iyaga korkooda ahaaday bilmacruufi wanaag waxa weeye xaqa iyaga lagu leeyahay mid lamida bay iyana ragga qaba ku leeyihiin tan waa ijmaal xaqii labada qof iskulahaayeen baa la ijmaaliyey isagoo marka tafsiila oo kow laba saddex afar la yidhi ayuu iman doonaa laakiin tan waa ijmaal in meeshii xaq jiro oo naagtuna ay ninka xaq ku leedahay ninkuna naagta waxa ku leeyahay ka gadaal ninka xaqiisa uu dheeraad yahay walirijaali calayhina daraja ragga dheeraad oo xagga talada iyo maqalka raggaale naaguhu wax kumale laakiin xuquuqda kale ay wada leeyihiin amay kala leeyihiin intii waa imanaysa walahunna haweenkii waxay leeyihiin mithlu ladii xaq mid lamida calayhina korkooda ahaaday bilmacruuf manaa qabidii bay ku leeyihiin wa biqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa ugu sugnaaday sala allahu calayhi wasalama isagoo ummadda la hadlaya ina lakum idinka raggaa waxaad leedihiin min nisaa'ikum naaga aad qabtaan xaggooda waxaad ka leedihiin xaqan xaq baad leedihiin sidoo kale walinisaa'ikum haweenkiina waxay leeyihiin calaykum idinka raggaa korkiina ku xaqan xaq bay ku leeyihiin wa min haadihi alxuquuq marka xuquuqdaa la sheegay waxaa ka mida kow oo haweenka ay leeyihiin nafaqatuhaa naagtii masruufideeda waa xaq iyadana u waajibay ninkana lagu leeyahay nafaqadaasoo min dacaamin cunto ah wa sharaabin cabid ah wa kiswatin aradbax wa sukna deegaan iyo aqala bilmacruufi wanaag bay ku leedahay oo iyadan iyadaha la xaqirin nin kale la cadaadinin si waafaqsan cadadii iyo dhaqanka iyo guryaha lagu noolaado oo ummadday la nool yihiin iyo meeshay joogaan waxa looga dhaqmo wax lagu garanayo macruuf oo wax ummaddu garanayso oo dadku wada yaqaan oo la fahmayo intaa horta waa qodobkii koobaad nafaqatuha masruufideedii min dacaamin hunguriha wa sharaabin xabida wa kiswatin aradbaxa wa sukna deegaana bilmacruufi wala daliilkii waa ka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu liman nabiga u yihi sa'alahu weydiiyey can xaqi ilmara naag xaqeed calaa zawji ninbaa nabiga u yimid wuxuu yihi maa zawjatu maa xaqu zawjati axadina calayhi ninkii naa qaba naagtiisa xaqay ku leedahay waa macay su-aasha rasuulka la weydiiyey waatana liman sa'alahu ninkii nabiga weydiiyey can xaqi ilmara naag xaqeed cala asawji ka qaba korkiisa ahaaday wuxuu nabigay tudcimuhaa waad hunguri siini idaa tacimta markaad adiga cunaysidu kolkaa reer degan haddii la yahay raashinka guriga in lagu sameeyo laakiin naagti inaad khayaanto adan gurigiina cunto dhigin adigana makhaayadahaaga aad ka soo cuntaysid aynaahin tegi karin lama raba taas tudcimuuha waa cunto siinaysaa idaa dacimta haddaad adiga cunto cunaysid kow wataksuha waad arad bixini ida ktasayta haddaad arad baxayd adiga walaa tadribi ilwajha wejiga ka garaaci maysid haddaad adbinaysid inaad bowjax iyo dhabarkiiyo uga dhufato maahe wejiga ay dadka la qaabilaysay indhihii iyo sankii iyo maskaxdiiba ay ku jireen wejiga ha ka tumin walaa tadribi ilwajha wejiga ha ka garaacin walaa tuqabix qabax ila dulli alla kuurida dheh iyo duf ku bax waxaas ha dhihin walaa tahjur hana ka tegin ilaa fi lbeyti aqalka gudihiisa inaadba dhabarka u dugda maahee inaadan soo hoyanin ha yeelin aqalka gudihiisa oo markaa iyadii waxay noqonaysaa aamus oo kalead ka aamustid ayay noqonaysaa laakiin inaad guriga uga tagtid oodan soo hoyani ama iyadii intaad rartid aad reer kale ku calaashid halkaasna ku dayrisid ma banaan tan nafteeda hijradaa waa inay saddex beri dhaafin saddex beri inayna dhaafin cadaadin saddex beri waa ugu filanta walaa tahjur ilaa fi lbeyt ay laa yuxawiluhaa u wareejin maayo ilaa beytin aakhara aqal kale oo yaxjuruha oo naagtii uga tago fiihi aqalkaa kale gudihiisu kow xaqaasay leedahay lab alistimtaac raaxayn loo raaxeeyay leedahay fayajibu waxaa waajiba calayhi ninka waxqaba korkiisa an yadaaha inuu naagtii u galmoodo walow maratan kolba allaha ka dhigo fii kulli arbacati ashhurin afartii biloodba mar in cajaza hadduu xamili waayo calaa qadri kifaayatiha iyada inta anfacaysa qadarkeed minhu min aljimaac inuu dharjiyo uga daaliyo hadduu yeeli waayo bal haddana afartii biloodba ugu yaraan mar waa inuu marti soora walow maratan fii kulli arbacati ashhurin in cajaza hadduu ka caysiyo calaa qadri kifaayatiha kaafinteeda minhu jimaaca ka kaafirayso isimka daliilkii waa kana liqowlihi eebbaweyne hadalkii baa u daliila tacaalaa korahaye liladiina rag waxay leeyihiin yu-luuna dhaaranayay min nisaa'ihim ragga naagahooda ka dhaartay yihaa naagyahay kuu tegi maaya ninkii ku dhaarta shareecada ninkaas afar bilood unbay u ogoshahay shareecadii qur-aankii baa xadiday afar bilood hadday dhamaatay ka gadaan ima atalaaq wa ima atalaaq labadaa khaaligaa xukumaya wuxuu leeyahay ama caawa gabadhii u hoyo oo karaame ama fur labadiiba hadduu diido afartii bilood baa dhamaatay u tegi maayuu yihi furina maayo khaaligaa dalqad ku furayo waa dhaqaaqaysa ma maxaa jira diinta islaamka waxay guddoomishay cadaalad laa tadlimuuna walaa tudlamuun adna wax ma dulmin kartid adna lagu dulmin maha laa darara walaa diraar kolka haddaad labadii midna diidid waa ka afar biloodna waxba lagugu dari maayo waa muddada ugu tiro badow haddaad batiicdo kolkii hore bil kulu iman maayo naagyahay waa fiicantaa bishuun baa la sugaya laakiin weligay ku iman maayo haddaad tiraahid ama sanad ama lix bilood afar bilood markay dhammaato naagtii ku noqo ama fur ama ku noqe kafaare gudo meeshaa lagu istaagayo afar bilood ka badan inay deganaato qof lama ogola liladiina rag waxay leeyihiin yu-luuna dhaartay min nisaa'ihim haweenkooda ka dhaartay taraabusu arbacati ashurin bilayaala fara korashadood fa infaa-uu afartii bilood markay dhamaataan hadday haweenku u noqdaan afartii bilood baa dhammaatay iyana haweenkii bay u noqdeen fa ina allaha ebaweyne kafuurun lahum oo u dhaafaya afartaa bilood dhibaatadii gabarta gaartay raxiimun bihim oo u naxariisanaya wain axsamuu dalaaqa fa ina allaha samiicun caleyh hadduu dalaaq go-onsada waa laga maqlaya laakiin afar bilood ka badan laabashuu naagti u laabmo iyo dalaaq uu furo waxaan ahayn lagama ogolo saddex xaqa saddexaday naagta ninka ku leedahay almabiitu baryogelid wey cindaha agteedii inuu baryo wey fii kulli arbaci layaal afartii habeenba inuu mid la baryo wey leylatan habeenaa afartii habeen mid inuu la baryo id qadaa waxaa xukumay bihi arrinkaas id qudiya bihi arrinkaasaa la xukumo calaa axdi cumar cumar intuu wax xukumayey ayaa xukunkan dhacay afartii habeenba mid inaad la beridid radiallahu canhu xaqa saddexaadna almadiitu baryid wey cindahaa naagta agteeda la baryo lagu hoydo fii kulli arbaci layaal habeenna afare dhammaantood gudaheed laylatan habeen baa lala baryayaa id qudiya waa la xukumay bihi arrinka calaa axdi cumar si cumar wakhtigiisii baa la xukumay radia allahu canhu afar waxaa weeye alqasmu kal lahaa naagtii la kal siiyo bilcadli garsoor lagu kal siiyo in kaana lisawjihaa hadduu ninkeeda yahay uu u sugnaaday nisaaa naaga khayraha ninkii allaag ma qabo labuu qabaa saddexuu qabaa afar buu qabaa qasmi baa laga rabaa inuu kalamo midaana muddo la joogo muddadii muddo la egna oo midaan la joogo alqasmu kalsiin wey lahaa naagtii la kalsiiyo bilcadli si garsoora lagu kalsiiyo in kaana hadduu u ahaaday lisawjihaa naagta ninkeeda hadduu u ahaaday nisaa-u naago hayruhaa an iyada ahayn daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man kaanat lahu qofkay u ahaato imra'atan laba naagood ninka qaba oo yamiilu ya ya almabit cindaha ya ya mabitka naagtii oo agteeda la baryo fii kulli arbacin layaal habeenna afara kulligood gudaheed leylatan la baryo id qadaa id qudiya waa la xukumay bihi sidaas calaa ahdi cumar cumar wakhtigiisii baa la xukumay radia allaahu canhu wa huwa xukunkaana ma'khuudun waxaa laga qaatay min qowlihi tacaalaa eeba hadalkiisi uu yihi fankixuu guursada maa taaba lakum ilaa qowlihi warubaaca alay afar alqasmu kal laha naagtii la kal siiya bilcadli si garsoora in kaana lisawjiha nisaaun hayruha liqowlihi sala allahu calayhi wasalama man kaanat lahu mra'atan laba naagood qofkii leh yamiilu u exda liaxadihima labada naagood midood cala alukhraa midii kale uga exda jaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii buu yimaadaa yajuru isagoo jiidaya axadda shibqayhi labadiisa dhinac mid saaqitan isagoo dhulka ku dhacay labadii dhinacbaa mid dhacaya kiibuu jiidaya aw maa-ilan isagoo qalloocan buu imaanaya oo dhinacu qalloocan shan xaqa shanaaday naagta ninka ku leedahay an yuqiima inuu nagaado cindahaa naagta agteeda yowma tasawujihi maalintuu guursaday bihaa naagta oo u aroosay sabcan toddoba xiriira yuu la joogaya in kaanad bikran hadday gabar tahay wa halaatan saddex beri oo xiriira yuu la joogaya in kaanad tayiban garoob hadday tahay daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi lilbikri gabar la guursaday waxay xaqu leedahay sabcatu ayaam toddoba maalmood walisayid garoob la guursaday waxay xaqu leedahay halaathun saddex beri huma ka gadaal ayuu yacuudu u laabanayaa ilaa nisaa'ihi haweenka kalkoodii buu u laabanayaa lix xaqa lixaad waxa wey ay naagii ninkeeda ku leedahay istixbaabu idnihi inuu ninkii naagta fasaxo baa la jeclaystay lahaa naagtii uu fasaxo fii tamriidi axadi maxarimihaa qofaan maxram ahayn meeshii may laakiin wixii u maxrama adoogeedoo kale habarteedoo kale walaalkeedoo kale ilmahay dhashoo kale qof la dhashoo kale qof u maxrama hadduu jirado qofkaa inay dhawey u tagto oy dhaawiciso inuu u ogolaado xaqii bay ku jirto istixbaabu idni ninka ogolaashadiisii baa la jeclaystay lahaa naagtii fii tamriidi axadi maxaarimiha dadka umaxrama midkood inay tamriidiso inuu u ogolaado wa shuhuudi janaasatihi hadduuba dhinto axadkii maxramkeedaha ma dhintay inay meydkiisii tagto idaa maata hadduu dhinto wa siyaarati aqaaribiha xigtadeedii inay booqato siyaaratan booqasho aanan laa taduru dhibaynin bimasaalixi sawji ninka danihiisa oo darisba haddii la yahay oy qaraabadii soo ogaato gurigeedii kusoo noqoto nabadu kolka siyaara ama mutakarira oo farada ka badan ama haddii kale meel dheer oo waqti dhumayso maya laakiin midaan ninka dhibaynin inay booqato lixdaasi waa xuquuqdii ay haweenka ragga ku lahayn ka gadaal waxaa timid xuquuqda raggu haweenka ku leeyihin ba xuquuqu zawji ninka xaqyaalkiisa walizawji ninkii wuxuu leeyahay calaa sawjatihi naagtiisii korkeedii ku leeyahay xuquuqun xaqyaal haabitatun sugan biqowlillaah eebba weyne hadalkiisii ku sugan tacaalaa korahaye u eebba yidhi walahunna haweenka waxay leeyihiin mithlu ladii xaqii xaq lamida calayhinna korkooda ahaaday bilmacruufi wanaag bay ku leeyihiin oo famaa xaqii calayhina korkooda ahaaday huwa kaas xuquuqu zawji ragga xaqiisii wey waliqowlihi hadalkii nabigana waa lagu jideeyey sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi ina lakum idinka ragga ah waxaad leedihiin min nisaa'ikum haweenkiinii xaggoodii ka leedihiin xaqan xaq wahadihi alxuquuqu xaqyaalkaa ragga haweenka ku leeyihiya ko waxay ka bilaabataa xaq taacatu inay naagta ninka warkiisii yeesho waxa ay ku waryeelaysana waa filmacruuf waxay diintu ogoshahay hadduu waxa ninka naagta uu ka dalbanayo uu noqdo waxaan diintuba ogolay laguma jira warkiisi ilaah baa ka weyn ataacatu filmacruufi ataacatu waryeelidu fi lmacruufi wanaaggii gudihiisa oo fa tutiicuhu naagtii ninkeedii bay adeeci fii kayri macsiyatillah eebbaweyne caasintii keyrkeed bay ku adeeci tacaalaa korhay wa bilmacruuf waxay diinta qabtana waa ku adeeci oo falaa tutiicuhu naagtii ninkii adeeci mayso fii maa kii ayan laa taqdiru awoodin caleyhi korkiisa aw yashuqu ama dhibaya caleyhaa korkeeda liqowlihi eebbaweyne hadalkiiba u daliila tacaalaa korhay fain adacnakum hadday warkiina yeelaan falaa tabquu ha jarinina calayhina korkooda sabiilan jid lagu tumow iyadoo uga fiicana adiga si aada ku tuntid haraad raadinin wa qowli rasuul rasuulka hadalkii sala allahu calayhi wasalama uu yihi low kuntu haddaan ahaan lahaa aamiran mid faraya axadan qofna an yasjuda inuu sujuudo liaxadin qof kale la amartu naagtii baan fari lahaa an tasjuda inay sujuuddo lisawjiha ninka qabowl laba xaqa labaadee ninka naagtu ku leeyahay xifdu maalihi xoolihiisii inay u ilaaliso wey wa sawni cirdihi sharaftiisii inay dhowrto wey wa anlaa takhruja inayan naagta bixin wey min beytihi ninka aqalkiisii an ka bixin ilaa biidnihi isaga fasixiisa inay ku baxda ma ahaane wadaalika arrinkaana liqowlihi eebaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye waalxaafidaatu lilgayb sidaas ayadda ma aha ayadda xaafidaatun fii suurati nnisaa faasaalixaatu qaanitaatun marka walxaafidaatu baa ku taalla maya sida maaha xaafidaatun kuwa ilaaliya lilgeybi hadduu ninku maqan yahay bimaa kii sababti u xafida allaahu eebba haweenka ka ilaalin weydiiyey wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yidhi khayru nnisaa naaga waxaa ugu khayr badan allatii naag idaa nadarta haddaad dhowrtid ilayhaa xaggeeda daymootid asaradka ku farax geliso waxunba ka arki maysid wa idaa amartahaa haddaad wax fartidna adaacadka warkaagay yeelaysaa wa idaa khibta haddaad maqnaatid macnaa xaggeedana xafadadka waa ku ilaalisaa fii nafsiha nafteediyo wa maalika xoolahaagii bay labadaba ku ilaalisaa saddex xaqa saddexaadee ninka naagta uu ku leeyahay asafaru socotayn wey ay naagta socotayso macahu ninka la jiridiisa idaa shaa hadduu doono daalika arrinka hadduu yidhahda waa safrayaa iraac inay raacdo wey asafaru safrid wey macahu ay la safarto idaa shaa hadduu doono daalika arrinka walam takun ayan hore u ahayn qad ishtaradad mid shardiday calayhi korkiisa fii caqdiha markii lagu meerinayay cadaama safari inayan la safrin bihaa iyada markii la meerinaya hadday tiri safar kuu raaci maaye ogow u ogolaaday maxaa jira isafaruha naagta la safrideeda ay macahu ninka qaba la safarto min daacatihi warkii ninkoo la yeelay ka mid tahay daacadii alwaajibati waajibtay calayhaa naagta korkeeda ku waajibtay taana xaqiisa dacadu asafaru safri macahu ninka lala safro idaa shaa hadduu ninku rabo daalika arrinka oo walam takun ayan naagtu ahayn qad ishtaradad mid shardisay caleyhi korkiisa fii caqdihaa haddii la mehrinayay cadama safari ay safar la-aan mid shardisay ahayd bihaa lala safro in safaruha safrideeda macahu ay ninkeeda la socotayso min daacatihi daacadiisii bay ka mid tahay alwaajibati daacadii waajibtay calayha naagta korkeeda ku waajibtay afar tasliimu nafsiha naagta nafteedii waa inay dhiibto lahu ninkii u dhiibto mataa goortii u dalabaha goortuu u baxdo waa inay isu dhiibto lilistimtaaci ku raaxaysi u bihaa iyada ku raaxaysta wey id ilistimtaacu raaxaysigii bihaa naagtii lagu raaxayso min xuquuqihi ninka xaqiisa ayuu ka mid yahay calayhaa korkeeda lagu lahaa wey tasliimu nafsiha nafteedii dhiibideeda ay lahu ninka u dhiibto mataa talabaha goortuu isaga u yeertay u baahdo bilistimtaaci ku uu u dalbo bihaa iyada lagu raaxaysto wey idil istimtaacu raaxaysigii bihaa lagu raaxaysto min xuquuqihi ninka xaqyaalkiisu ka mid yahay calayha korkeeda liqowlihi hadalkii nabiga lana u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi idaa daca rajulu nin hadduu u yeero imra'atahu naagtiisii ilaa firaashihi gogoshiisa hadduu ugu yeero fa abad ay diido an tajii'a inay timaado fa oo ninkii baryo khadbaana isagoo caraysan calayhaa korkeeda lacanadhaa waxaa naagtii inkaarta almalaaikatu malaaigtii eebe xataa tusbix ilaahay ka waa bariisatow xataa tarjiic xataa haddii waagu baryo asayan raalligelinin lacnadii waa socota ilaa ay naagta ninkii ka raalligeliso taasaa u daliila idaa daca rajulu nin hadduu u yeero imra'atahu naagtiisa ilaa firaashihi gogashiisa inuu la kulmo u galmooduu doonaya oy fa abad diido an tajiya inay timaado fa baata uu ninkii baryo qadbaan isagoo caraysan calayhaa korkeeda u caraysan lacanadha waxaa lacnada oo inkaarta naagti almalaaikatu malaa'igtii eebe xataa tusbixa ilaahay kawaabaristo shan istidaanuhu ninka ka fasax qaadashadiisii wey fi sawmi hadday soon rabto waa inay ninka ka fasax qaadato idaa kaana hadduu ninka yahay xaadiran mid joogo hayra musaafirin usan socota ahayn daliilkii waxaa weye liqowlihi hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yaxilu xalaal maaha lilmar'ati naag an tasuuma inay soonto wa sawjuha ninkeeduna shaahidun uu goobjoog yahay ilaa biidni inuu u fasaxo ma ahaan dabcan soonkan sunnihii wey soomka faralkaa uga fasax qaadan mayso laa daacata limakhluuq fii macsiyati alkhaaliq ninkeeda odhan maysa naagta ma sooma ramadaan baa la jooga ma tukada maya soonka waxaa weeye soonka sunnahaa wey istidaanuhu ninkii ka fasax qaadashadiisa fi sawmi soomkii looga fasax qaata wey idaa kaana hadduu xaadiran yahay hadduu maqan yahay way soomi karta hayra musaafirin uusan musaafir ahayn liqowlihi sala allahu calayhi wasalam maa u daliila laa yaxilu uma banaana lilmar'ati naag an tasuuma inay soonto wa sawjuhaa iyadoo ninkeeda shaahidun uu joogo ilaa biidnihi fasxiisi xuquuqdaasna waa xuquuqdii oo ninka naagta ku laha nusuusu zawja dhibaataa timid kolka naagtii oo ninkii nacaysa oo ka hanqaltaagaysaoo nin kale doonaysa oo isagii aan maqlaynin oo warka ku taagtaagaysa oo u googoynaysa arrintaa hadday bilaabato maxaa la yeelaya markaa khilaafka labada isqabta sida uu qur-aanka ku xaliyay si ka qiimi badan hore looma arag afar tilaab baa la qaadaya midda koowaad waa la wacdinaya midda labaad waa laga aamusaya midda saddexaad waa la garaacaya midda afraad akhyaar baa arrintii loo dirayaa u kuurgasha ogaatana qofka kardaran kuna xalisa waxay maslaxa u moodaan sagaal waxaa weye nushuusu zawja naagtii fallaaganimadeedii waa fallaagooday naagtii ninkiiba iska koryeeshay dardartay see la yeelaya nushuusu zawja naagta casinimadeedii idaa naashizati zawjatu hadday naagta casiyowdo ay casad zawjaha ninkeedii bay maqli weyday watarafacad naagtii baa iskor yeesho canhu cani zawji ninkii bay iska kor yeeshay wamtanacad naagtii waa ka reeboonaatay oo waa diiday min adaa'i xuquuqihi ninka xaqiisii inay gudato khidmadihii arrintii laga rabay bay diiday arrinka haddii la arko wacadaha waa waaninay wixii xuquuq laysku lahaa iyo cisyaanka dhibaataduu leeyahay iyo ciqaabkii eebbe uu ugu talagalay qofka caasiha taasuu ku waaninaya wacdigii kadib fa in adaacad hadday naagta ninkii warkiisii yeesho waa sidii la rabay waa ilaa hadday yeeli weydo oo wacdigiina kusii waalato hajaraha waa ka aamusaya filifraashi gogasha gudaheeda maashaa intuu rabo min muddatin muddaha wa filkalaami hadalkii buu uga hajiraya gogolkula saacan maayo bariidin maayo shib buu ka oranaya baase halaathata ayaamin saddex maalmood ilaa khayr inuu wax ku daraa maaha daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga baan saddex wax loogu dari karin sala allahu calayhi wasalama wuu nabiga yihi laa yaxilu xalaal maaha limu'minin qof eebba rumeeyey an yahjura inuu ka haajiro akhaahu walaalkiisa mu'minkaa fowqa halaati laya saddexdeen wax ka badan wey kadib saddexdii habeen haddii laga aamusnaa aan qaladii iyo raashinkii iyo gogosheedii iyo midna loo dhowaanin gariifkaasaa lagu sameeyey fain ataac hadday markaa neenka warkiisii yeesho oy intaasi ku edboonaato nabad wey wailaa hadday ku edboomi weydo darabaha waa garaacaya fii kayri ilwejhi wejiga maahe korka kale yuu ka xanuujinayaa darban qaraac hayra mubarixin aan korkeeda jexjexin wey faina daaxad markii la tumoo la xanuujiyo hadday toosto sidii la rabay wey wailaa hadday garaacna ku toosi weydo bucisa waxaa la bixinayaa akhyaara loo bixina xakamun garsoore min ahlihi ninka qaraabadiisa aqof akhyaara oo wax yaqaan yaqaankeena laleeyahay waxaa kaamun ka soora kalena min ahliha gabadha cideedana in akhyaara laga keenaya fayatasilaani labadoodii ayaa la kulmaayo bikullin mid la arko oo minhuma labadan isdiidaya calaa xiddatin gaar ahaan bay ula kulmaayaan ninku mid walbaba inta gaar loogu yeero ba wuxuu qoonsaday la ogaanaya sacyan iyagoo shaqaynaya labadii akhyaar waraa alislaax wanaag suubin gadaashi iyo wa tawfiiqi is-afgaradsiin baynahumaa labada isqabta lays-afgaradsiiyo fa in tacdara hadduu cudurtoomo daalika is-afgaradsiinta iyo islaaxaas in dhexdoodii wanaag laga rido haddii la gaari waayo faraqa labadii baa kala geynaya akhyaar faraqaa labadii akhyaar waa kala geynayaan baynahumaa labadii isqabtay dhexdooda waxay ku kala geynayaan bitalaaqin talaaqaasoo baa-inin go-an oon rajciya lahayn ilaa waa laga sabray wadaalika arrinkaa liqowlihi eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korhaye uu eebba yidhi wallaatii haweenad takhaafuuna ka cabsateen nushuusahunna hanqaltaagiddoona ay ninkii ka hanqaltaagayso ku qancilaadahay warka dhaafinayso indhahay ku cadcadayni koray ula hadli ma maqlayso waxaa sadaad aragtiin ood ka baqdiin takhaafuuna aad ka baqdeen nushuusahunna caasinimadooda faciduuhunna waaniya marka hore wahjuruuhunna kadibna ka aamusa filmadaajici jiifka uga xaajida wadribuuhunna kadib tuma fain adacnakum hadday warkiina yeelaan falaa tabquu hajarinina calayhina korkooda sabiilan jid lagu tumo haddaad ku xoog dayataan in allaaha eebba weyne baa kaana ahaaday caliyan alla idinka koreeya kabiiran weyn ee waa in khiftum haddaad absataan shiqaaqa baynihimaa labadii isqabtay khilaafkoodii inuu taagmo xal iyo maslaxana la waayo fabachuu bixiya xakaman garsoore min ahlihi ninka ciddiisa waxakaman garsoore kalena min ahlihaa naagta cideeda ka bixiya iyo ridaa hadday labada gasooro rabaan islaaxan wanaag farid shardi wey iyo ridaa islaaxan ee labada qof ee akhyaar laga dhigay haddayba labadoodii wanaag doon ahayn ee mid la arkaaba uu abuukaato ka kale u ijaaro noqdo maslaxo dhalin maayaan ee labadii ishaysay ayuunbay bedeleen wanaag ma aha markaa laba qof oo akhyaara oo daacada oo dhaqan doona oo gurigaan dumay toosinaysa hadday yihiin ilaaha ku toosina sawaabka iyurida hadday labadoodii noqdaan hadday labadoodii rabaan islaaxan waxa wanaajin yuwafiq illaahu eebbaa waafajinaya baynahumaa dhacdooda ina allaaha eebba weyne kaana eebba wuxuu noqday caliiman eebba xog ogaala oo addoommihiisa xaalkooda jumlatan wa tafsiilan labadaba u og khabiiran eebba xog ogaal oo xogtiiyo xaalka hoose og ayuu noqday markaa khilaafkii u dambeeyey akhyaartaasaa lagu xalinaya wallaahu aclam